bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsal اllah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala اlmualif raximah اllah annowcu اtaasicu wاhalaaثuun nooca soddon iyo sagaalaad anwaacu culuumi اlxadiid ah macrifatu الصaxaabati radia allaahu canhum ayb saxaabada ogaalkooda ama yacni in la garto iyaga wixii ku saabsan haadaa cilmun kabiirun cadiimu lfaa'ida waxa uu yidhi haadaakani cilmun cilmi weeyaan kabiirun aad u weyn cadiimu cadiimulfaa'idati faa'iidadiisuna ay weyn tahay wa bihi cilmigan ayaana yucrafu lagu aqoonsadaa almutasilu xadiidka mutasilka min almursali looga aqoonsadaa muttasil ee mursal waxaa lagu kala gartaa inaad taqaano saxaabada ila mursal wuxuu ahaan jiray maa adaafahu taabiciyu ila اnebiy sala اllahu calayh ali wasalam ayb marka taabicigii iyo haddaadan kala garanaynin saxaabigii mursal iyo mutasil ma kala garan karti ayb mutasilkana wuxuu ka wadaa kii un marfuuca ahaa ayb <clears throat> kii eh, eh, saxaabigu uu rafcinayay aan inqiaac xagga dambe uunan uga jirin oo ka wadaa wa fiihi kutubun wa fiihi kan dhexdiisa noocan dhexdiisa kutubun kutub ayaa dhexdiisa ah kahiiratun fara badan oo laga alifay wa min axsanihaa kan ugu wanaagsan wa akarihaa ugu badan fawaa'idda xagga faa'iidada alistiicaabu weeyaan kitaabka alistiicaab la yidhaahdo libni cabdilbar ibnu cabdilbar uu leeyahay abuu cumar yuusuf ibnu cabdilbar ayb lowlaa maa shaanahu lowlaa haddii lala yahay maa shaanahu waxa uu ku ceebeeyey yani maa shaanahu waxa uu ku yacnii uunan ku wanaajinin bidikri maa shajara ayb lowlaa maa shaanahu lowlaa haddii lala yahay maa shaanahu wuxuu ku ceebeeyey kitaabka oo bidikri maa <clears throat> kii uu ku ceebeeyey sheegitaankiisa shajara ka dhexdhacay bayna saxaabati saxaabada dhexdooda iyo waxikaayatihi xikaayatihi ka sheekayntiisa uu ka xikaayooday waxaasi can ilakhbaariyiina dadka akhbaariyiintaoo taariikhyahanada uu xaggooda uu ka sheegay yani kitaabka aad buu u wanaagsan yahay uu leeyahay laakiin waxaa xoogaa uu ku yar ceebeeyey wixii saxaabada ka dhexdhacayna waa ku sheegay asagoo haddana dadkii akhbaariyiinta ah ka soo qaatay akhbaariyiin iyo dadku waxay kale yihiin iyo muxadiiin muxaqiqiin waxyaabahaasoo kale marka waxaa laga rabaa dadka ahlu taxqiiq oo ahlu xadiidka ah inuu ka qaado fiicnaan lahayd hadduu werinayo uu ka soo wariyo amaa dadkan iyagu un taariikhda iska qoro un kullu maa habba wadabba haddii laga qaato waxyaabahaas khatar ay keenayan mana wanaagsana ayb waxyaabahaasna marka taxqiiqa marka la fiiriyo wixii saxaabada ka dhexdhacay waxaa weeyaan uun ama saxaabadaba laga soo naqlinaayo ama laga sheegaayo wax badan waa been wax badanna waxaa weeyaan sanadka lagu gaaray baan jirin oo aan saxiix ahayn wax fara badanna sida loo buunbuuniyey uma buunbuunsana dayb waxaa ka jiraan laakiin sida waxyaabaha lagu dardaray lagu buunbuuniye ma laha waxyaabo badan waxyaabo kaloo yarna waa waxyaabo saxiix ah inay dhaceen laakiin maxmal saxiix ah leh isaga xataa ayb oo ay ka badnaan karto saxaabada mawaaqiftii wanaagsanaa nebiga ay la soo qaateen iyo ajarkoodii marka dhinac la dhigo iyo waxyaabahaas laysku feeriyo ajarkii inuu weyn yahay iyo ma ila daalika ibnu taymiya minhaaju sunnaha aad ugu sheega arrimahaas dadka ugu badanoo akhbaariyiintana shiicay u badan yihin iyo raafido ayb kuwaas marka akhbaartooda iyo wax allaale walidaalika kutubta taariikhda un haddaad iska ictimaado waxaa laga yaabaa saxaabada inaad danniga u wanaajin weyso marka ma laga fiiriyo waxyaabahaas calaa kullin marka kitaabkan eh, isticaabku waa kitaab baabkaas aad ugu fiican ayb ayb lowla haddii marka waxyaabahaas aynan ku jiri lahayn jamaca kutuban kaiiratan kutub fara badan yuu ururiyey wadabata wuu dabdiyey waxaqaqa ashyaa'ana waa taxqiijiyey xasanatan wanaagsan waqad ikhtasartuhu waanana soo gaabiyey bixamdillaahi buuri ikhtisaarka marka aada mashhuur uma aha ibnu salax uu sheegaya kitaabka labaada uu sheegay waa kitaabka ibnulaiir aljazari kitaabkaas marka ibnumair waxaa la yidhaahdaa usdulhaaba waa mabuuc ayb usdulhaaba ayaa la yidhaahdaa waa mabuuc ayb ibnulaiirkanna waa kii markaa mu'arikha ahaa ayb ayb ibnu salaaxna wuxuu sheegay inuu wax ka gaagaabiyey ikhtisaariyey ayb kutubtan marka uu ururiyeyna waa kitaabka ibnu mande iyo abu nucaym iyo abu muusa asbahaani iyo ibnu cabdilbar kitaabkiisa iyo ayuu ururiyey waxyaabo badanna uu ku daray markii dambena waxaa aad u alifay saxaabada wax ka alifay ibnu xajar oo culumtaas dhan ururiyey kitaabka la layidhaha alisaabatu fii tamyiizi saxaaba alisaaba fii tamyiizi asaxaaba ayuu alifay wax ka qoray ayb kitaabkiisaasaana aad ugu mashhuursan hadda marka saddex kitaabaan sheegnay mid waa isaabada usdulqaabaha istiicaabka ayb ibnu manda asna waba uu ka qoray culummadii hore saxaabada waxbuu ka qoray ibnu ayb abu nucaymna sidoo kale macrifatu صaxaaba ayuu leeyahay ayb uruucun axaduhaa faraca koowaad ikhtulifa waa laysku khilaafay fii xaddi saxaabiyi saxaabiga tacriifkiisa falmacruufu sida macruufkee la yaqaana cinda almuxadisiina muxadisiinta agtooda annahu kullu muslimin muslim kasta weeyaan ra'aa rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga arkay wa can asxaabi ayb annahu kullu muslimin muslim kasta oo ra'aa rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulka arkay wa can asxaabi اlusuuli ayb usuusha asxaabteeda kutubaha usuushaa dadka iska leh xaggooda waxaa laga wariyey aw bacdihim aw can bacdihim qaarkood ayb wa asxaabi اlusuuli waxaa laga sheegay asxaabulusuulka oo yacnii kutubaha usuulka alifay ayb usuululfiqiga iyo waxyaabaha aw bacdihim <laughs> ama qaarkood waxaa iyaga laga wariyey annahu man daalad qofkay dheeraatay mujaalasatuhu la fariisigiisa nebiga uu la fariistay calaa dariiqi tabaci <coughs> raacid ou raacayo iyo ka qaadasho uu ka qaadanayo dariiqeeda qofka yacnii ay ku dheeraatay waa saxaabi qofka inaan u dheeraaninna saxaabi ma aha saasay leeyihi iyagu marka muslimnimada iyo la kulanka nebiga waxay kusii daraayaan muddo dheer inuu nebiga la fadhiyo qofka wacan saciid bni اlmusayab anahu laa yucaddu lagu tirin maayo kaas laa yucaddu lagu tirin maayo saxaabiyan inuu yahay ilaa man qof mooyaane aqaama maca rasuulillahi sal l slam nebiga la joogay sanatan sanad ow sanatayn ama laba sano wahazaa macahu la duulay haswatan ow haswatayni hal duulaan ama labo fainsaxa canhu ayb fain saxa hadduu ansaxo saciid canhu can saciid saciid xaggiisa hadduu ka ansaxay qowlkan ee isagu uu sidaa yidhi fa waay faina muqtadaahu maxaa yeele muqtadihiisa wuxuu keenayaa anlaa yucadda inaan lagu tirinin jariirun ilbajaliyu jariir bn cabdilaahi ilbajali iyo washibuhu dadkii lamidka ah saxaabiyan inaan lagu tirinin walaa khilaafa wax khilaafna kama taagin annahum iyagu saxaabatun inay yihiin bisanad ama laba la yidhahdo dad waxaa jira aan sanad uusan u dhammaystirmin nebiga intay la joogeen marka kuwaasna muttafaq waxaa ah lagu ijmaacsanyahy in saxaaba lagu tiriyey jariid iyo kale haddii marka qowlkan la qabto saasaa soo baxay walaa khilaafa annahum saxaabatun inay yihiin <clears throat> marka meeshan uu leeyahay mm, annahu kullu muslimin ra'aa rasuulallaahi ra'aada xataa waa laga fiican yahay inuu yidhaahdo kullu muslimin laqiya rasuulallahi sal l slm nin kastoo nebi rasuulka la kulmay wamaata cala alislaam inuu islaamnimada ku dhintana shardi waaye haddaan islaamnimada ku dhibannin saxaabinimada waa bure sida acmaasha kaleba ay u burayso ayay u buraysaa ayb qofka intuu ridoobo aan soo noqonin ayb dii marka qofka uu nebiga la kulmay isagoo mu'minoo nebiga rumeeyey dib uu markaa ka gaaloobay haddana islaamnimada kusoo noqdo islaamnimada ku dhintay oo u soo noqonaya saxaabinimada ilaa shardigu riddada marka ay acmaasha burinaysa waxaa shardi ah in lagu dhinto oo ilaahay wuxuu yidhi fayamut wahuwa kaafirun hadduu soo noqday marka wixiisi u soo noqonaya intaa marka manlaqiyadaas baa ka wanaagsan in dhoolayaalka si loogu daro haddii man ra'aa la yidhaha indhoolayaal baa ka baxaya waana in markaa mu'minnimo markuu arkaayo inuu mu'min yahay isagoo gaala hadduu nebigu arkay markuu nebiga dhintay kadib uu iska islaamay saxaabi lama dhaho waa taabici unbuu noqonaa sharafu suxba waa ka tagtay ayb ninkii waktigii nebiga uu joogay noolaayna ee aan isaga arkin nebiga arkin ee markii uu dhintay kadib uun madiine iyo soo galay isaguna waa waa un taabici muhadarun saxaabi ma aha uma tucrafu waxaa lagu aqoonsadaa asuxbatu saxaabinimada bitawaturi waxaa lagu gartaa saxaabinimada bitawaturi tawaatur walistifaadati shuhro inay shuhroodo dadka qaar yacni saxaabinimadooda waa mutawaatir abubakar iyo cumar iyo kale iyo cashar almubashariin iyo ma la dhahayo marka ha la soo sugo lannaha tawaatarad istifaadada iyadana waa shuhra ninkan saxaabiga ah inuu caan iska saxaabinimadiisu ay caan baxday jaabir bn cabdilaahi oo kale iyo abu saciidin alkhudri iyo oo kale aw biqowli saxaabiyin ama saxaabi qowlkiis ayay ku sugnaataa nin saxaabadii ka mida baa wuxuu yidhi ninkan hebela ah waa saxaabi <clears throat> dagaalkaasuu nagala qayb galay aniga isagoo nebigaan la joognay saas ama wuxuu yidhiba huwa saxaabiyun waaba saxaabi ayb waa noqonaysa iyadana wax lagu garto ayb ow qowlihi ama qowlkiisaa lagu gartaa isaga uu sheegto idaa kaana cadlan hadduu cadli yahay ninkii oo nin cadli sidqiga leh uu yahay oo sifaadkii cadliga laga helay haddii uu yidhaahdo haddii uu yidhaahdo saxaabi baan ahay oo nebigan waa la kulmay anoo mu'minan nebiga la kulmay waa loo aqbalay maxaa yeeley xugun maana waa khabaray leeyihiin laakiin dacwadiisa iyo daahirulxaalku waa inay isdaboolayan waa inay markaa isdaboolayan nebiga marka dhimashadiisii markuu dhiman rabay agteeda boqol sano waa inaynan markaa eh, aynan ka soo wareegin markii nebiga uu dhintay boqol sano kadib markuu rasuulka dhintay boqol sano kadib qofkii yidhaa saxaabi baan ahay ma laga yeela lanna xadiid nebigaa soo arooray oo bukhaari ku jiro nebigu uu yidhi habeenkiinaan caawa ah boqol sano kadib qof noolaanayo ma jirobukhaari marka xadiidkaas wuxuu ku dhisay waxyaaba badan khadir inuusan noolayn ilaa hadduu cawadaas noolaa lahaay boqol sano kadib ma noolaanayo nebiga qof dhulka korkiisa joogo wuxuu ku dhisay saxaabinimada xataa ninka sheeganaya in lagu meeshaan lagu feeriyo yani macnuhu maaha nin hadda dhashay boqol sano ma gaaraayo waxaan ujeedaa eh, habeenkaas uu hadlaayo sannadii tobnaad meelahaasay ahayd habeenkaa nebigu uu hadlaayo qof cawadaas joogo oo marka iyada habeenkaa laga bilaabo boqol sano kadib noolaanayo ma jiro wa ee nin boqol gaaraayo caawa nool ma jira maaha xadiidka macnihiisu sidaas ma aha dadkii habeenkaas noolaayo hadday da'doodu toddobaatan sano ahayd soddon sano ka bacdi inuu sii noolaado saxaabinimada maku go'aysa dabcan laakiin habeenkaas marka kow la yidhaahdo boqol sano dambe la soo tiriya qof gaaraayo ma leh oo hadda joogo saxaabi ah. ayb ama nin inta caawa dhashay boqol sano ay intay u buuxsanto kadib sii noolaanayo ma jiraya taariikhda marka nebigu habeenkaas uu hadlay wixii boqol sano ka dambeeya dhulka korkiisa qof saxaabi ama ah lagu arkaayo ee dadka da'dooda lagama sheekaynin waa dhici karta habeenkaas qof siddeetan jir ahay ninkii siddeetan sano jiro soddon sano iyo afartan sano waa ku darsan kara boqolna ma aha weli xilligii nebiga uu ka hadlay taariikhdii nebiga uu ka hadlay saa marka in loo qaato ama yacnii waa in marka waaqicaasoo kale uu daboolayo ayb nin waxaa la sheegay marka ratan alhindi la dhihi jiray qarnigii lixaaduu saxaabinimo sheegtay waa iska been waxaas camal qarnigii lixaad ayuu wuxuu yidhi saxaabiyan aniga marka wax suurtagala ah ma aha saxaabadii in qarnigii lixaad saxaabi uu noolaa wax idicaa iska mujarado been dadkan hadda joogo qaarkood dhahaya bederaan ku jirna ayaa lamida laftirkooda waa dajaajilo kadaabiin marka qowlkiisa waa la qaadanaya haddii uu taxta alimkaan oo ku jiro aلثaanii masalada labaad ama faraca labaad asaxaabatu saxaabada kulluhum cuduulun dhammaantood waa cuduul ayb man laabasa alfitana fitnada kuwii dhex galay iyo wahayruhum iyo hayrkoodba biijmaaci man qof ijmaacii marka la qabto yuctadu bihi la tirsado dadka la tirsado ijmaacooda haddaan qabanno saxaabada kulligood waa wada cuduul dadkii markaa fidnadii iyaga ka dhexdhacday galay oo ku isdagaalay iyo kuwii aan isdagaalan dagaalkaas gelina ka dheeraaday kulligoodba waxaa weeyaan waa wada cuduul maxaa yeelay ijtihaaday ku galeen ijtihaadka haddii waxa ijtihaad lagu galana ahlna waa u ahaayeen ijtihaad ugu yaraan hal ajaray leeyihiin ayb xasanaadkoodii baana ka tiro badnaay marka la fiiriyo walidaalika xumaanta ay sameeyaan lama fiirfiiriyo qofkuna meesha uu qaalibka u yahaa laga fiiriyaa aalibkiisu haddii uu wanaag uu yahay wanaaggaasaa loo qabanaya haddii aalibkiisu xumaan iyo shar ay tahayna wanaag yaroo ka yimaada darteed loogu qaban maayo saasayna culimmada dhammaantood dhahan ayb saxaabadana marka shanigoodu sidaas bay ayuu ahaa ayb waa sida marka ay qabaan muctasilada ayagu ka soo horjeedo waxay dhahaan saxaabadu cudul ma aha camr bnu cubayda waxaa laga wariyey dalxa iyo zubayr yani iyo cali midkoodna ma qabteen shahaadadiisa maxabad yani basal ah maxabad yaanyo ah markhaati ugama aqbaleen yani qaar midkood iyagu saddex yacnii cali iyo dhalxa hadday markhaati wada furaan labana loo baahan yahay ma qabteen uu leeyahy markhaatidaas maxaa yeeley mid markhaatidiisu waa sax kan kalena lama oga kan kalena yani markhaatidiisu ma saxsana labada kow yahayna lama ogeyleeyihin labada daa'ifa midaha waxay tahay aan markhaati gelin laakiin annaga ma cayima inay leeyihin daa'ifa alfulaaniya ma dhahayno shiicadu iyaguna waa gaalaysiiyaan saxaabada waxyar raafidada shan maaha dhaqafood waxyaabahaas oo dhan marka waa baail kulligood marka waa wada cuduul man laabasa alfitana iyo wagayruhum biijmaaci man yuctadu bihi <clears throat> wa akaruhum kan ugu badan xadiian xagga xadiidka abu hurayrata weeyaan <clears throat> abu hurayra ugu xadiid badan <clears throat> uma bnu cumara wabnu cabaasin wajaabir bnu cabdillaahi waanas bnu maalikin wacaaishatu weeyaan wa akaruhum futyaa marka abu saciidna waa ku jiraa dabcan ayb waa lixdan marka wاlmukiruuna fii riwaayati اlأhar abu hurayrata yelihi bnu cumar waanasun wاlbaxru kalkhudri wajaabirun zawjaة الnebi kuwa uu yidhi wa akaruhum futyaa kan ugu badan yani xagga fatwadana turwa oo la werinayo fatwadaasoo turwaa la weriyey ibnu cabaas ibnu cabaas baa ugu fatwo badan maxaa yeele se waqti badan waqhti danbuu soo gaaray oo fatwada aad loogu baahnaa ee taabiciintu ay aad u bateen cilmigana marka aad ay u qaadanayeen taabiciinta wa masruuqin qaal masruuq ibnu اljdac waxa uu yidhi <clears throat> intahaa cilmu saxaabati saxaabada cilmigooda wuxuu gaaray oo u dhammaaday ilaa sitatin lix ayb cumara wacaliy waubayin wazaydin waabidardaa wabni mascuud uma intahaa ilaa cilmu sittati lixda cilmigooduna waxa uu gaaray ilaa caliyin wacabdillaahi wuxuu ku dhammaaday cali cabdulaahi ibni mascuud wa min asaxaabati saxaabadiina alcabaadilatu cabdulaahyaalki cabaadiladoona ibnu cumar oo ibnu cabaas oo ibnu zubayr oo ibnu camr ibn اlcaas oo min asaxaabati saxaabada waxaa ka mid ah alcabaadilatu alcabaadilatu alarbaca haddaad maqasho afartan waa ibnu mascuud maku jiro waa ka weyn yahay isaga afartan baa si gaar ah cabaadilo laysku yidhaahda walaysa ibnu mascuudin ibnu mascuud minhum cabaadilada ka mid ma aha sababtoo ah waa ka da'weynaa makowba ku islaama isaga wakadaa saa'iru man yusammaa wakadaa sidaas in la egna cabdullaahiyaalka ka mid ma aha saa'iru man yusammaa dadka lagu magacaabaya cabdullaahi ayb kuwa lagu magacaabaa wixii ka soo haray afartan iyaguna sidoo kale weeyaanu cabaadilada kuma jiraan wakadaa saa'iru man yusamaa cabdullaahi ayb wahum naxwu miatayni wacishriina boqoliyo labaatan meelahaas qaala abu zurcata araaziyu abuu zurca waxa uu yidhi qubida rasuulu llahi sal اllahu alayh ali wasalam nebiga waa la oofsaday can miati alfin wa arbacata cashara alfan boqol iyo afariyo toban kun oo min asaxaabati baa nebiga marka uu dhimanaya saxaabadu intaasay ahayd miman rawaa canhu dadkii ka wariyey wa samica minhu ka maqlay reebaadiyaha lagama hadlaayo dadkii wax ka wariyey ka maqlay boqol afariyo toban kun wakhtulifa fii cadadi abaqaatihim abaqaadkooda tiradoodiina waa laysku khilaafay wajacalahum alxaakimu xaakim wuxuu ka yeelay inay casharata abaqa labaiyo toban abaqa ayuu xaakim ka dhigay iyagii marka abaqaad ayb raggii waaweynaa casharadii kuwii kale dhexdhexaadka kuwii yaryaraa dabaqaad buu ka dhigay loodad labaiyo toban buu markaa ka dhigay isagu aaliu faraca saddexaad afdaluhum saxaabada kan ugu fadli badan cala aliطlaaqi marka la duuduubo abubakrin uma cumaru radia allaahu canhumaa cumar baa ku xiga biijmaaci ahli sunna ahlu sunnada ijmaacooda sida uu yahay shaykhaynkaa marka ugu fadli badan abubakar iyo cumar <clears throat> abubakar uma cumar mas'aladaa marka ahlu sunnaha iskuma aynan khilaafin ayb fadliga abuubakarna de nusuus badan baa lagu ogaaday oo nebiga salaaddii isagu geliyey dadkii kaleo dhan waa diiday ya-ba allaahu waalmuslimuuna ilaa abaa bakrin buu yidhi allay muslimiintaba waa diidayaan ilaa abuubakar ma ahane <clears throat> intii uu jiranaa oo dhan rasuulka isagaa booskii salaadda ka bedelay saxaabadana meeshaasay khilaafadana u deliishadeen fadligana ay u deliishadeen nebigu mafduul ma hormarinayo isagoo faadil ou joogo weliba iyadoo markaas aad loogu baahan yahay oo kala saarid la rabo iyo xadiidkii bukhaari uu wariyey ahaa ibnu cumar waxa uu yidhi kunnaa naquulu <clears throat> waxaan dhihi jirnay wاlnebiyu bayna adhurinaa nebigana uu nagu dhex jiro khayrunaa abu bakrin ka noogu khayr badan oo abu uma cumar uma cusmaan uma naskut <clears throat> abu bakr baa noogu khayr badan cumaraa ku xigo cusmaan baa ku xigo xadiidkaa marka wuxuu daliil u yahay nebigiina ou maqlaayo waa ka celin lahaa hadduu dad kale jiro ayb ayb uma cumaru radia allaahu canhuma cumar baa marka ku xigay ayb oo abubakar isaga laftirkiisii markuu khilaafada cumar u dhiibayo wuxuu yidhi kii ugu fadli badnaa yaan u dhiibay iyo xadiidkaas ibnu cumar oo khayrunaa yanii eh, abubakrin uma cumar kaana waa u daliil biijmaaci ahli sunna uma cumaanu uma caliyun cumaan baa ku xiga kadibna cali hada qowlu jumhuuri ahli sunna ahli sunnada qowlka ay u badan yihiin kaas waay labadan marka dambe tafdiilu cumaan iyo cali in khilaaf ku sugan yahay ayuu ku ishaaray ahlu sunnada qaar cali inay hormariyaan cumaan afar uga dhigaan qaarna ay cumaan hormari badankoodna ay cumaan soo hormariyaan cali ay ku afarayaan taasayna culammada ahlusunnada u badan yihin waana mid ibnu taymiya raximahullah uu yidhi mas'aladan oo tafdiilu cumaan calaa caliyin ma ahan buu yidhi masaa'isha usuusha oo laysku tadliiliyo ama laysku tabdiiciyo haddii marka qofka uu yidhi abuubakar baa u fadli badan uma cumar baa ku xiga uma cali qowl oo marjuuxa unbau haystaa ma ahane waa mubtadic ma la dhahay ma laysku tabdiiciyo masaaisha laysku tabdiiciya ka mid ma aha waasidiyada saasuu ku dhahaa laakiin masalada laga hadlayo waa tafdiilkee ogow khilaafada ma laga hadlayo qofkii yidhaahda marka khilaafadu saana iskugu xigta abubakar uma khilaafatu cumar uma khilaafatu caliyin hadduu qofka yidhaahdo oo khilaafadii cusmaan uu ka boodo meesha uu ka saaro waa lagu tadliilinayaa oo lagu tabdiicinayaa asal buuna khilaafay maxaa yeelay ijmaacii muslimiinta ayuu ka hor yimid muslimiinta ijmaac ay ku ijmaaceen wuxuu ahaa in cuثmaan khilaafadiisa ay sugan tahay oo laga hormariyey cali marka waa mas'alatu tafdiil ee masalatu اlkhilaafa ma aha masalada sida ugu masalatu اlkhilaafa afarta say iskugu xigaan ay ahlu sunnada u qabaan ee midda tafdiilka waa cumaan iyo cali ta lagu kala hormari dad badanoo marka kutaab oo wax qorqoro mucaasiriin ah iyo aad arrintaa ugu raftay sayd qudbi uu ka mid yahay cadaala alijtimaaciya kitaabkiisa la yidhaahdo aaduu u dacninaya saxaabada sida cumaan oo kale wuxuu leeyahay cumaan binu cafaan kaanat khilaafatuhu fajwatan bayna khilaafati cumar wa khilaafati amiiri اlmuminiin caliy khilaafada cumaan wuxuu leeyahay wax meel maran oo kale ahayd meel maran waxaan jirin yay ahayd oo u dhexaysay wakhti dhexe oo cumar iyo cali u dhaxeeyey iyay ahayd khilaafadii cumaan maran oo eber ahay oo khilaaf ahaan markaa aan loo ictibaarinaynin aadu u bacni nin eex badan buu ahaa cumaan oo bani umaya u eexa jiray iyo waxyaabahaas uu daldalay iyo camr bnu alcaas iyo saxaabada qaar badan buu marka duray oo uu aad u dacniyey ayb ninkaa isagaan ah oo qadri iyo dhagar iyo khiyaanow ku sheegay camr bnu alcaas iyo aaday u darantahay wax wanaagsan maahan taasoo kale ayb ilaa nebiyullaahi muuse xataa waa gaaray marka sayid qudbi cilmina hadda sharci sharciga ah looma daba taagna oo hadda wax sharci oo aqoon uga lahay baan jirin oo hadda uu qoray oo yani masaa'il sharciya ama xadiid ama fiqi ha noqoto midna ma haayo nin iska wuxuu ahaa un caami ah islaamka u xamaasooday kutub qoray la dilay oo arrimaha yarka lagu dilay qoraalladaas iyo waxyaabaha uu sameeyey marka calaa kullin marka qofku wax diino hadda uu uga baahan yahay ayaanba jirinba si loo yidhaahdo khadigiisa iyo aan fiirfiirinna wax ku dhisay iyo marka maa kaana ahlan lilijtihaad nin ijtihaad ahl waana ma ahayn nin iska xamaasi buu ahaa walidaalika dadka xamaasiyiintana aad uga daba ordo mar walba isagunbay ku soo qabanayaan dadkan yanii hadda firaqan muslimka gaalaysiiyo nimankan marka takfiirka oo aad uga dheer mujtamaca oo mujtamacan yani ka ta mujtamacii ka dheeraaday gooyey oo salaadihii aan masaajidda ku tukanin iyo yaa aad u deliishada uga daba ordonayb sayid qudbisaan uu yidhi iyo waxyaabahaas marka maqaalaadkiisay soo qaadanayaan sayid qudbi in maqaalaadkiisa lasoo qaato ibnu taymiya iyo oo kale laga taga iyo dadkii marka ibnu xajar iyo a'immadii fuxuusha diinta ku ahaa waxaa weeyaan meesha ninkaas oo u socdo umbaad fahmaynaayb marka macnuhu waxaa weeyaan macnihii la yidhioo kale waman jacala alghuraaba lahu daliilan yamuru bihi calaa jiyafi اlkilaabi ninkii quraab ama tuko deliil ka dhigta sow ku wada uun baktiga unba kugu dul warwareejinayaa meel fiican ku geyn maayo bahalkaashada qowlu jumhuuri ahli sunna weeyaan waxaka alkhaaabiyu wuxuu sheegay can ahli sunnati oo ka sheegay min alkuufati reer kuufa taqdiima caliyin calaa cumaan wabihi qaala abu bakr bnu khusaymana sidaa buu yidhi qaala abuu mansuur albaqdaadiyu asxaabuna mujmicuuna waxay ku ijmaacsan yihiin calaa ana afdalahum kan ugu fadli badan alkhulafaau اlarbaca inay yihiin uma tamaamu اlcashara casharadii inta kale lixda kale uma ahlu badrin reer beder uma uxud reer uxud uma baycati ridwaan baycatu ridwaan wa miman lahu masiyatun iyo ciddii masiya laho wamiman lahu masiyatun masiyada kuway u sugnaatay waxaa ka mid ah ahlu lcaqabatayni dadkii labada beecoo caqaba aluula iyo aaniya xaadira min alansaari ah wasaabiquuna alawaluuna iyo saabiqiintii hore wahum man sallaa ila alqiblatayni waa labadii qibla kuwii u dukaday fii qowli bni lmusayib markaan qabanno wa fii qowli daa'ifatin markaan qabanno wa fii qowli shacbiyi markaan qabannana ahlu baycati ridwaan weeyaan saabiqiinta dadkii baycatu ridwaan joogay wafii qowli muxamed bni kacbin wacadaana ahlu badrin weeyaan saabiqiinta ayb ayb araabicu kan afaraad qiila waxaa la yidhi awaluhum islaaman ka ugu horreeyey xagga islaamnimada abubakrin buu ahaa waa dadka waaweyn waqiila caliyun baa la yidhi waa ilmaha yaryar waqiila waxaa la yidhi zaydun zayd waqiila khadiijatu baa la yidhi wahuwa sawaabu cinda jamaacati min almuxaqiqiina qadiijo <clears throat> inay ugu horraysaana sawaab ah muxaqiqiin badan sida ay qabaan agtooda wadaca haclabiyu wuxuu sheegtay fiihi kan dhexdiisa alijmaaca buu sheegtay wa ana alkhilaafa khilaafkana fii maa bacdaha iyada yaa ka dembeeyey waay khilaafka buu yidhi walawracu sida waracnimada ku jirtana an yuqaala in la yidhaahdo weeyaan min alrijaali ragga alaxraari xorta ahaa abuubakrin baa ugu horreeyey wa min asibyaani caruurtana caliyun baa ugu horreeyey wa min annisaa'i haweenkiina khadiijatu wa min almawaalii dadkii la xoreeyeyna ee addoonnimada soo marayna zaydun wa min alcabiidi dadkii markaas addoommada ahaana ee islaamayna bilaalun baa ugu horreeyey wa aakhiruhum kan ugu dembeeyey mowtan xagga geeridana abu dufayl buu ahaa ayb caamir bnu waasila maata wuxuu dhintay sanata miatin sanadku markuu boqol ahaa wa aakhiruhum kan ugu dambeeyeyna qablahu isaga ka hor dadka kale waxaa ugu dembeeyey anasun anas ibnu maalig oo basra ku dhintay alkhaamisu masalada shanaad laa yucrafu lama yaqaano abul aabbo wabnuhu iyo inankiisii shahidaa badran bader xaadireen ilaa martad iyo abuuhu mooyaane martad iyo aabihi martad ibnu abi martad alghanawi walaa sabcatun toddobana lama yaqaano ikhwatun walaala ah muhaajiruuna muhaajiriin ah ilaa banuu muqarinin ree banii muqarin maahane wasaya'tuuna wayna imaan doonaan fi likhwati ayay ku imaan doonaan walaa arbacatuna lama yaqaano adraku nabiya sal l slam nebiga soo gaareen mutawaaliduuna isdhalay ilaa cabdullaahi bnu asmaa binti abi bakr bni abi quxaafa ma ahan cabdulaahi nebiga waa soo gaaray asmaana hooyadii nebiga waa soo gaartay saxaabiyad bay ahayd aabbaheed abuubakarna saxaabi buu ahaa abubakar aabbihii abuu quxaafana waa islaamayoo saxaabi buu ahaa afar <clears throat> rag kalena waa dhici kartaa waa la sheegay usaamat bnu zayd wiilow dhalay baa la sheegay haddii uu nebigu arkay marka wiilkaas isaga waa saxaabi aabbihii usaamana waa saxaabi zaydna waa saxaabi xaariana waa saxaabi sidaana waa la sheegay wailaa abu catiiq iyo abu catiiq mooyaane moxamed bn cabdiraxmaan ibni abi bakr bni abi quxaafa ma ahan isaguna radia allaahu canhum dhammaantood marka saxaabada inahaasuu ka sheegay kadib macrifatu taabiciin ayuu gelayaa وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم